aawayhee islaamkii aawayhee islaamkii aawayhee islaamkii aawayhee islaamkii aawayhee islaamkii aawayhee islaamkii dalkii gaala inteena dulmiyeen da'yartii bay laayeen daarihii burburiyeen da'yartii bay laayeen daarihii burburiyeen duqowdii la dadshay dumarkii qaawiyeen masjidkee duumiyeen dugsigii lagu dimay masjidkee duumiyeen dugsigii lagu dimay gaalono midowde diinteennii daradeed dulmiyee doonayaan taaquudkee amrayaan dulmiyey doonayaan daaquudkee amrayaan dad yowma dagaashaan diinteenii difaacdaan daa'imaana amree diriiraa hubka qota daa'imaana amree diriiraa hubka qota